alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa alihi wasaxbihi wasalam ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam oo ka hadlaayay axaadiista axkaamta ka hadlaayay axkaamta axaadiisteeda kitaabkii ka waramayey oo caddaynayay oo u lahaa alxaafid ibn xajar alcasqalaani ayaan soo haynay waxaan ku dhex jirnay salaada awqaadeeda mawaaqiit salaa ayaan ku dhex jirnay alxaafiظ ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyra waxaa laga weriye qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama rasuulku waxau yihi ida ishtadda alxaru kulaylka haddii u darnaado oo aad jilaalka ama kulaylka u darnaado faabriduu qaboojiya bisalaati salaad ku qaboojiya kulaylka salaad ku qaboojiya maxaa yeele faina shiddata alxari kulaylka darnaantiisa min sayxi jahannama jahanamo faafitaankeeda ayuu ka ahaaday jahanamo oo soo faafaysa muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen marka xadiidka dhinaca takriijka de saxiixeynka uu ku sugan yahay fiqiga xadiidkan laga qaadanaya waxay tahay salaada duhur waktiga kulaylka badan in la akhiro oo xogaa yar dib loo dhigo oo mar alle markay soo gasho hore aan laga tukanin si dadka marka kulaylkaas iyo maadaama u jawigu aad oo u kululaya wax yar in gadaal looga dhigo xoogaa yar nuskoosaa camal in xoogaa xagga dambe gadaal loo dhigo oo waktiga qabowga iyo waktiga kuleylkuba inaan isku wakti la tukada ma aha in waktiga qabowga iyo kuleylkaba isku wakti la tukado sunada sidaas ma aha ee sunadu waxay tahay waktiga qabowgana in duhurka awel wakti laga tukado waktiga kulaylka oo jirana in laga tukado salaada duhur wax yar gadaal loo dhigo qaboojinta lagama wado waqtiga casirka barax in layska tukada ma aha leanna waktigii duhur waa tegaya markaas waxaa loo jeedaa xoogaa in intii hore laga yar dibdhigo muhiimadu intaas wa xadiidkan marka muxadisiintu badankood way qaateen oo kanay wax ku dhiseen waxay yidhaahdeen kulaylku haddii uu badan yahay salaada duhur xoogaa in dib loo yar akhiro ayaa sunno a ah, nacam alimaamu shaafici raximah llahu tacaala xadiidkan wuxuu ku qayday isaga uu leeyahay waa idraadka xukunka xadiidkan laga qaadanayo ee alidraad la yiraahdo isaga wuxuu ku qayday masaajid jamaaco badan oo jamaacaduna ay uga imaanayso meelo fogfog wuxuu yihi masaajid jamaacadu ay uga imaanayso meelo fogfog haddii uu jiro markaasaa idraad qaboojin markaasaa la sameynaya oo salaadii duhur waktiga kuleylka xogaa loo yar dib dhigaya arrintaas isaga ku qayday oo waxa uu yihi marka cilladau fiiriyo cillada waxay dadka in qabow kuleylka tirada badan xogaa u ka yar jabo saas darteed marka hadday dad meel fog ay ka imaanayaan inay qoraxdaas kusoo werweraan ayaa la diidaa buu yihi nacam alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala oo jamaacada loogu talagalo isagoo ka dhigaa cilladu waxay tahay waa jamaacada darteed cilladu sidaasuu ka yeelaya jamaacada darteed laakiinse culamada muxadisiinta sida imaamu lbukhaari muxadisiinta kale sida imaamu lbukhaari arrintan iyadaa marka ma aynan ku waafaqin oo waxay yidhaahdeen imaamu lbukhaari waxau babaabaystay oo yidhi baabu libraadi liduhri fi safari in salaada duhur la qaboojiyo safarka dhexdiisa oo waxau keenay marka xadiidka nabigu sala allahu alayh waali wasalam ee asxaabtiisa safar ku jiraan oo hal meel ku urursan in nebigu uu yiri salaada hala qaboojiyo taa marka maxay jebinaysaa marka in la yidhaha marka xadiidka kuma koobna dad jamaaco oo meel fog ka imaanayo darteeda loo yeelay ma taasaa laga qaadanaya lianna iyadoon jamaaco meel fog ka imaanayso aysan jirin oo asxaabtii o dhan hal meel ay wada joogaan ayaa muadinku uu damcay inuu duhur adimo awal waqti adimo rasuulka dugsiga abrid abrid buu yii qabooji qabooji salaada idan marka sababka loo qaboojina ma ahan keliya jamaacada darkeed oo hadday jamaacadu tahay waaba joogaan jamaacadii meeshii lagu tukanayo hadda maxau nebigu uleeyahay qaboojiye salaada marka saa darteed marka maadaama nebigu safar iyo xaalad uu negi yahay labadaba uu qaboojiyo duhurka waktiga jiilaalka kuleylka uu qaboojinayey waxaa laga qaadana in xadiidka uu caam yahay oo aan lagu khasisaynin jamaaca keliya aan lagu khasisaynin taas marka xadiidku waa mid iyadan oo xadiidka wuxuu saxiix ku yahay sidiisa in loo daayo cumuumkaas mar hadduu kuleyl jiro waktiga uu kuleyl daran uu jiro in salaadii dib loo dhigo xoogaa duhurkii la yar dib loo yar dhigo waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka sidoo kale nebigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalama fa ina shiddata alxari min faaxi jahannam yani salaada haddii kuleylka ou darnaado salaad ku qaboojiya faabriduu bisalaati salaad ku qaboojiya oo kuleylka salaad lagu qaboojina maxaa yeele kuleylka oo darnaado wuxuu ka imaadaa buu nebigu yihi jahanamo faasitaankeeda marka jahanamaa soo faasayso rasuulkana sala allahu alayh ali wasalam xadiid kaloo saxiixa ayuu wuxuu ku sheegay jahanamo inay alle u dacwootay oo markaa uu yidhi allah subxaanahu watacaala laba jeer inay neefsato oo u idmay marna waa marka jiilaalka daran oo kulaylka badan oo jiro marna waa marka qabowga zaaidka ah oo jiro dhulalka qabowga badan oo iyadana jahanama neefsanaysa labada kolba naca marna waa zamhariira marna waxa weeyaan waa kulayl marka eh, waxaa laga qaadanaa marka jahanama hadda inay abuuran tahay oo jahanamo khalqi abuuran ay tahay haddaba ay jirtaba nacam iyadoo marka la khilaafaayo firqooyinka mubtadiciinta sida muctazilada iyo kale oo iyagu qabo in jannada iyo naarta aan la abuurin oo hadda kadib la abuuri doono leanna waxay leeyiin haddii hadda ay abuuran yihiin yaa ku jiray leeyihin maxaa maalaa yacni miyu ilaahay u abuuray bay leeyihin marka taa waxaa diidaayo aayadaha faraha badan oo ilaahay uu yidhi uciddat lilmuttaqiin jannadii muttaqiina loo diyaariyey marka naartii waxaa loo diyaariye ciddat lilkaafiriin waaba la darbay wax mar hore laga joogo nebigu waa galay sal llahu alayh ali wasalam jannadii waa arkay naartii waa arkay wahaakada nacam marka eh, eh, jannadii waa abuuran tahay naartiina way abuuran tahay xadiiskaana waa tusaya oo xadiiskan waxaa ku cad inayba jahanamo neefsanaysa wax neefsana oo soo faafaya waa wax hadda abuuran ee eh, wax la abuuri doono oo hadda aan joogin waa neefsana macquul ma aysan noqoteen marka xadiidka caqligoodii uga horeymaaden iyo aayaadka waxaa kaloo marka iyada laga qaatay marka oo laisweydiiyey meeshan marka xadiidkii kale isagana waa tou ahaa eh, camr ibnu cabasa fii saxiix muslim ku jiray sababta waqti zawaalka loo xarimay in salaad la dukado qoraxdu markay dhaladaada adiga ay taagan tahay in salaad la tukado awqaada la reebay ku jirtaa sida noo imaan doonto asbaabaha loo reebay nebigu wuxuu ku cileeyey waxuu yii waxayna idin tusjaru jahanamu waktigaas jahanamo ayaa la huriyaa oo la shidaay jahanamo ayaa markaas la qiiqiyaay oo la shidaa walciyaadu bilahi hay marka sidaas ishaaren waxay marka culimadu marka ay aada isku weydiiyeen waxa ay tahay haddii jahanamo marka haddii jahanamo ay soo faafayso xilliga kuleylka badan maxaa iyada salaada in xoogaa loo yar kaadiyo maxaa salaada in loogu kaadiyo la isu farayaa hay maxaa yeele yani xikmada ku jirta maxay tahay taasay marka bacdi alculamaa ay ka hadlaan maxaase salaada looga gaabsanaa marka ay qoraxda cirka bartankiisa taagan tahay salaada yaan la tukanin baa layihi haddii naartii la shidaayo salaaduna ay tahay waxyaabihii naarta alla looga magangelayo sababka u ahaa in naarta qofka uunan gelin maxaa laysaga daynaa marka arrintan marka ibnulmulaqin iyo culamo badan baa marka hadashay waxaa lagu daayo waxay tahay waxaan maadaama ay qeyb yihiin ilahay un marka in loo daayo oo wax caqliga ka fog wax caqliga yani waxaan ujeedaa wax caqliga aan lagu tacliilin karin oon lagu cilay karin in ay tahay ayb siyaabahaasay marka ay ku sheeg sheegeen xadiidkan marka cumuuman xukunka laga qaadana waxa ay tahay ibraadkaas in duhurka xilliga qabowga xilliga kuleylka dib loo dhigo xilliga aan kuleylka aan ahaynna awal waktiga fadli badan in laga tukado ayb marka masaajida gobol salaada duhur hal wakti unbaa sanadka dhan layska tukadaa ma fiicna waxaa fiican sunada in la raaco oo awqaadii xoogaa waktiyada kuleylka badan oo kale waxyar dib loo yar dhiga salaada waktiga qabowgana xoogaa marka awal waktiga laga tukado in mar walbaba lix saacibar layska tukado oo laga dhigto caado iska mudarida ama waa laga fiican an abi hureyraan raafic bni khadiiji radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yihi asbixu subxa subaxa cadeeya asbixu subxa oo subaxa waqtiga yani salaada subax cadeeya ama asbixu subxa asbixu asbixuu bisubxi idin dhigaa soo maa qaala rasuullah sal l slam nabigu waxau yihi asbixuu yani xilliga waaberka la gala bisubxi salaada subax yani salaada subax waxaad la gashaan waktiga subaxa oo waktigeeda mar alle markau subax soo dilaaca salaada la gala fa inahu isaga oo inaad isbaaxas ku samaysaanoo mar alle markau waaga beriyo aad tukataan la acdamu u weynaan badan liujuurikum ujuurtiina u weynaan badan ajarkiina taasaa kuweynaan badan rawaahu lhamsatu shanti baa werisay saxaxahu tirmidiyu tirmidi baa saxiix yeelay xadiidkan wabnu xibaan iyo ibn xibaan tirmidi iyo ibn xibaanna way saxiix yeeleen marka xadiidkan laba lafdi buu kusoo arooray awala marka xadiidku waa saxeex oo tirmidi baa saxiix yeelay ibn xibaanna waa saas u saxiix yeelay in badanoo culamada kale kamidana waa muxadisiintu way saxiix yeeleen xadiidkan marka xaazimi baa kamida ragga saxiix yeelay alxaazimi waxaa kamida ibnu taymiya xadiisun saxiixun buu yiri waxaa kamida marka tirmidi iyo ibn xibaan lafdi kalena xadiidkan waa kusoo arooro tirmidi waa kusoo saaray waxay ahayd asfiruu bilfajri asfiruu bilfajri oo salaada subax cadeeya wa markaas macnaheed asfiruu bilfajri oo salaadii subax cadeeya oo waktiga cadada ah cadeeya salaadii subax oo xilli marka wax walba loo jeedo salaadiis wax marka ka baxa oo macnaha xadiidka lagu fasiro isagu imaan imaan doonaa laba riwaayo xadiidkan kusoo aroor asbixuu asbixuu hadii la yidhaha waxay tahay xilliga subaxa geliyo oo mar alle markuu waagu dilaaco salaadii waxaad gelisaan waktigaas isla markii gala salaada ayb oo asbaxa arajulu hadii la yidhaahdo dakala fi sabaaxi salaadii subax buu galay waay haddii marka asfiruu bilfajri la yidhaahdana salaadii fajar aada u caddeeyo ha caddaato culamada marka xadiidkan macnihiisa ama diraayada ku jirto fiqhiga ku jiro madaahib fara badan bay kala mareen abu xaniifa wuxuu ku tegay isagoo xadiidka asfiruu bilfajri ama asbixuu bisubxi wuxuu ka dhigay in salaada subax ay ku fadli badan tahay in la tukado waktiga ou jawi dhan ou ah, cad yahay oo yani dhulka wax walba loo jeedo oo ay xilliga caddada ah yani qof walbaa dadka qofka uu aada ugu jeedo sida salaadiis wax aad loo cadayo marka la gelaayaba xilligaas la galo saasay ku fadli badan tahay wyi xanafiyadu saasay raaceen marka ay qaateen marka madhabulxanafiya wuxuu ku socdaa salaada subax iyaga kalaska in mugdi lagu tukado iyo in cadaad lagu tukado cadaantay fadilayan ayaga xadiiskaanayna deli jiray taas waa mid culimada marka eh, qaarkood xadiidkan marka culimada kaleo jumhuurta ah waxay yidhahdeen salaada subax in mugdi lagu tukadaa fadli badan oo kalaf in lagu tukado oo nebiga salaadiisa saasay ahaa jirtay waanan soo marnay xadiidkii abu bardat alaslami waan soo marnay inuu nebiga ka bixi jiray iyadoo xataa aan cadaad eh, iyadoo nebiga inuu ka bixi jiray salaada subax marka qofka qofka kale wejigiisa oo aqoonsan karo taana ay cadaynaysa inuu mugdi ku geli jiray jumhuurtu marka xanafiyada marka laga reebo madaahibta intooda kale waxay rajaxeen in salaada mugdi lagu galo xadiidkan say uga jawaabeen marka xadiidkan dhowr jawaaba laga bixiyo jawaabta koowaad waxay tahay lafdigan asbixuu bisubxi waxaa loo jeedaa salaada subax la subaxaysta waa macnaheedu oo mar alle markau subaxu soo galo waaga beriyo tukada waay marka waxay yidhahdeen xadiidkaanu maba cadaynayo in salaada la cadeeyo ee xadiidkan wuxuu sheegaa markii waaga uu beryaba gala salaada markii waaga oo baryana waa mugdiyey dheheen imaamu nawowi baa kamida ragga sidaas qaban iyo suyuudi baa kamida alimaamu suyuudi oo waxay leeyihin asbixuu bisubxi wuxuuba imaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaafa oo ku keenay axaadiista tilmaamayso in salaada awalul laga dukada kana kamida lana salaadii subaxa waaga la beri siiyo markuu waagu beri hore ka tukada waayo xadiiska macnihiisa saas darteed xanafiyada daliilba uguma sugno asfiru lafdiga aana see yeeleen marka asfiru bisubxi riwaayada kale see layla ila isfaar mar hadii la yraa waa cadada warkaa waxay yidhaahdeen ruwaada gabal ayaa macno ku weriyey asbixuudan bay waxay u qaateen cadeeya in laga wado markaasay macnaahan u weriyey laakiin taas in wax lgu wax lagu tacqiidiyaba ma fiixna leanna maxaa yeele in raawi la yiraa macno wax ku weriyey iyadoo la ogeyn markaas wixii ka wa waa laga fiican yahay nam oo madhabkaas madhab nadar ku jira nam kaas waa mid bacd alculamaa waxay yidhahdeen ayaga qaar culamada iyagana kamida ah xadiidkan riwaayada asbixu bisubxi iyo riwaayada asfiru bilfajri labadaba waxay ku macneeyeen waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa xiliyada bishu ay daahdo xilliga bisha ay soo jeedo oo ay ilaa iyo waaga kusoo dhawaato oo iftiinkii bisha uu joogo habeenadaas oo kale allayaali lmuqmira habeenada dayaxa uu aada u cad yahay habeenadaas oo kale salaada iska hubsada oo hakula ha ah degdegina leanna cirkii iftiinkii dayaxa ka muuqdo waxaa laga yaaba inaad istiraadaan waktigii fajarka waa galay ounanna gelin maadaama shakigaas oo imaan karo xadiidku wuxuu ku socdaa bay dhaheen habeenadaas habeenada dayaxa uu soo jeedo xoogaa yar dib u dhiga salaada subax oo habeenadaas iska hubsada intii waktigooda la gaarin aad tukanaydeen xoogaa yar yar dibdhiga saas ku micneeyeen asbixuu bisubxi ama asfiruu bilfajri waa habeenna khaasay dheheen lagama qaadanayo marka saa darteed in salaada salaada subax mar walbo cadaad in lagu galo xilli ay salaadii cadaatay in la galo lagama qaadanayo culamada gobolka mi qaarkood marka waxay yidhahdeen asbixuu bisubxi oo imaamu shaafici uu kamid yahay iyada waxaaba loo jeeda iska hubsada cumuuman ama ha iftiin minuu jirine waxaa nebigu u ujeedaa sala allahu aleyh wali wasalama salaa waagu inuu beriye iyo in kale halayska hubsado muhimada intaas wa oo yani waxaa laga wadaa marka ilaa an yadixa alfajru ilaa waagu ou ka cadaanayo xoogaa yar u yarkaadiyo mar alla markaas indhihiina ku dhufataan horaha ka tukanine xoogaa hubsada marka waa madhab saddexaad waa oo xadiidkan lagu macneeye tirmidi baana ishaare saasoo wuxuu yiri alimaamu shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo inay ku fasireen xadiidkan asbixuu bisubxi yani suba xataa yadix alfajru ilaa fajarka uqacda ka isagana marka alxaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa adiraaya waa ku yar daciifiye nadaraa kusugan leana riwaayad baa soo arooray cadaynaya in riwaayad waxaa soo arooray dabaraani iyo ay werinayaan oo yaa bilaal nawir bisalaati lfajri salaada subax yani siimi laleeyahay xataa ataa xataa yabsura alqawmu mawaaqica nablihi ilaa dadku ay ka arkaan gamuunkooda meesha oo ku dhacayo riwaayadaasoo kale ma la dhihi karo ilaa fajirka oo iska hubsadaa laga wadaa lama dhihi karo nin waran tuura meeshuu ku dhacaa ujeedo waa wakti cadaad aada u cadaaday waa moogta wuxuu leeyahay eh, riwaayaadkan baa marka tafsiirka shaafici iyo xoogaa yar marka ku ah dhis marka maxaa ugu raajixsan marka oo lagu fasiraa xadiidkan oo lagu jamciyaa xadiidkan iyo kii kaladkan hore usoo qaadan waxaa ugu fiican baxaawi maslaka u maray alimaamu baxaawi kitaabkiisa sharxu macaani aaaar sharxu mushkil aahaarka ama sharxu macaani aahaarka labada kitaab mid buu ku sheegay oo daxaawi isaga marka wuxuu leeyahay arrintan iyo ibnulqayim iyo kitaabkiisa iclaam lmuwaqicinka iyo waxaa loo jeedaa xadiidkan ufiirsada masaladan aad in loo fahmo xadiidkan waxaa loo jeedaabay dheheen waktiga salaada laga baxayo xadiidkan tilmaamaya ee waktiga la gelaayo maba laga maba ka hadlaayoba xadiidkan marka xadiidka macnihiisa waxay u dhigeen waqtul intiraaf marka salaada laga baxayo asbixuu bisubxi waxaa loo jeedaa waaga u cadeeya salaada marka aad ka baxaysaan oo yani mugdi ku gala qiraa'ada dheereeya ilaa marka aad ka baxaysaan si fiican waaga oo u labada xadiis marka sasaa lagu jamci karaa kii horena nebiga wuxuu ku geli jiray mugdi wuu tilmaamaa nebigu kaana yusali lfajra bikalasin rasuulka mugdiguu salaada fajr ku tukan jiray kan asbixuu bisubxina wuxuu tilmaama wuxuu ka bixi jiray iyadoo waaga oo cadaan oo culamadaas waxay yidhahdeen alimaam ibn lqayim iyo kale iyo daxaawi waxay dhaheen inama almuraadu bihi alsfaaru dawaaman labtidaaan gaaban waa isdi kartaa inama almuraadu bihi waxay dhaheen alsfaaru dawaaman labtidaaan isfaarka lagu sheegayo waa inaad waa inaad kusoo gaartid isfaar ee inaad isfaar ku bilawda ma aha salaada alsfaaru dawaaman labtidaaan kaanaana ugu fiican sababta waxay tahay labadii xadiis ee nebiga ka wada timid kanaa jamcina ma dhici karta in nebiga ficilkiisa iyo qowlkiisa iskhilaaf soma nebiga asaga kaa jecel fadliga iyo waxa khayrka oo ku jira inuu yiraahdo asfiruu bilfajri salaada cadeeya fainahu acdamu liujuurikum inuu dad u sheego asagina uu mugdi ku galo salaada ma dhici kartaa ma suurtagal ma ah saa darteed marka asfiru bilfajrina waxba ujeedaa kaana rasuula sal l slam yusali lfajra bikalasinna waxba ujeedaa mugdigo ku galay iftiinna waa uga baxay xadiidkan dambe marka waqtulinsiraaf u ka hadlaa ee ma ka hadlaayo waqtulibtidaa ma la fahma masalada ayb in la jamciyaan axaadiista ka fiican intii wa laga helayo waxbaa la nasaxaya وعn rاafic بn khadيji رadي الlahu canhu qala qala rasuul الlahi sal الlahu عalyh ali wasalam nebigu waxau yihi asbixuu bisubxi salaada subax la waaberiista oo mar alle markuu waaga beriyo tukada sidaao ama cadeeya salaada subax oo waaberka oo xilliga cadadaa geliya fainahu kaasaa acdamu weynaan badan lijuurikum xagga ajarkiina rawahu lhamsatu baa werisay wasaxahu tirmidiy wabn xibaan وعn abi hurayraa radia alahu canhu ana rasuul اlahi sal اlahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi man adraka man ruuxii adraka haleelo min asubxi salaada subax qofkii soo haleelo rakcatan ragcad ka soo haleelo hal ragco qabla an tadluca shamsu intaysan qoraxda soo bixin ka hor faqad xaqiiqa ee adraka subxa salaadii subaxdau soo haleelo soo gaari waman ruuxii adraka haleelo oo soo gaaro rakcatan ragcad oo min alcasri casarka kamida faqad adraka alcasra salaadii casr ninkaas waa haleelay muttafaqun calayhi xadiis buhaariy muslim baa soo saareen xadiiska saxiixa waa ujeeda saxiixeynka ku sugan yahay fiqiga laga qaadanana waxay tahay xadiisku wuxuu ku xadidayaa waktigii awalkiisi waa laguu sheegay aakhirkiisana waa laguu sheegay inta ugu yar oo aad waktiga ku haleeli kartid waa maxmed inta ugu yar oo aad salaadaas aleyna hebel waktigeeda waa soo gaarin la dhihi karo waa intee in la egna waxa ay tahay waa hal ragco haddii hal ragco ah oo salaada kamida ah ay waktigii salaada kuu gasho saddexda kalena aysan waktiga ku dhicin salaadaas adig waa soo gaarsi waa la garsooma lana nebigu sala allahu alayh ali sl wuxuu leeyahay ninkii salaad ninkii hal ragco ah kasoo gaara salaada casir intaysan qoraxda dhicin ka hor salaad casir waa soo gaara ujeedadu ma inaad hal ragco dukato salaada ka baxda lagama wada biijmaaci culamaa hal ragcana adiga waktigii bay kugu dhacday oo qoraxdii oonan dhicin ayaa tukatay saddexda kalena qoraxdii baa kugu dhacday marka la oran maayo maadaama salaadaadi intii badnayd ay waktiga ka baxsanayd salaad kuma jirto laguma dhahayo maadaama aad kusoo gaartay hal ragco waktiga aad aad ku qabatay hal ragco salaadii waa soo xasishay waktigii waa soo xasishay waa la fahmaan umaleyna masalada ay salaad saas waa halkan marka wuxuu ka cabira rakcatan buu yii ragco marka intee ugu yar marka rakcatan marka la yidhaha ragco intee ugu yar ila salaad waa qaydeed ogtahay dambe kugu fasira wuxuu ku yidhi walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can caaishata caaisha naxwuhu xadiidkan oo kale wa qaala nebiguna wuxuu yidhi sajdatan buu yiri bedela rakcatan meesha ragcatana ah, sajdatan buu yiri nebigu sala allahu aleyh wali wasalam ufiirt marka meesha lugtaa ku jirta meeshii hore rakcatan bay eed ragcadu waa caam rukuucdu ragcaday kamid tahay sujuudda ragcaday kamid tahay samic allahu ragcaday kamid tahay laakiin ragco ilaa intee in la egaa lagaa raba inaad gaartid ragcadu ilaa sujuudda marka hal ragco oo kaamil oo qofkaan soo gaara maxaa laga wadaa haddaad allahu akbar tiraadid faatixadii akrisid rukuucdid samic allahu liman xamida aad tiraadid labadii sujuud aad samaysid markaa sujuudda labaad kasoo kacday kabacdi ay qoraxda dhacday salaad casir aad soo gaartid maxaa laga qaadanaya mafhuumka manduuqa xadiiska saas waay mafhuumkiisana waa maxay ragcad ka yar ninkii waktiga kusoo gaaro inuus waktiga haleelin ayaa laga qaadanaya mta ila marka lagu yiraha man adraka min asubxi rakcatan qabla an tadluca shamsu faqad adraka subxoo soo gaaray ka waran ninki aan ragco haleelin ma haleelin waktigi mafhuumku saas waay xadiiska laga fahmay marka laba waxba xadiiskan waa tusahay wixii ragcad ka yar oo aan sujuuda la gaarin inta aadan sujuuda gaarin ka hor haddii waktiga uu kaa dhaco salaada qadawa ee salaad ada-a ah ma ah haddii aad sujuudi labadii sujuud markaad samaysay kadib waktiga uu dhacay waa iska dhamaystiran salaadaada salaadiina adawa haddaad intaas garatay kabacdi lagama ma laga salaadan oo kale yaa iskale marka yaa loo ogolyahay inuu qaabka waktiga u dukado culamada waxay leeyihin waxaa loo ogolyahay dadka ahlu acdaarta ah dadka ahlu acdaarta ah waa isla kara ee lama rabo qof iska fadhiyo baagamuuddo oo maanta dhan iska sheekaynayo inuu yiraa salaada waktigeeda weli waxba ay dhiman markay qoraxda dhici rabto inuu salaadii isku boogsiye lama rabo oo hadhowna uu yiraa waxaan kusoo gaaray hal ragco waktiga saddexda kalena waktiga waa ka baxday kaas maadaama ahlu acdaar uusan ahayn waa ku dambaaba salaada nebiguna wuxuu yihi tilka salaatu lmunaafiq taas waa salaada munaafiq jalasa yarqubu shamsa waa iska fariisana maanta dhan qoraxdau fiirina u dhawrayaa markii uu qoraxda ay dhici rabto ou arko ayuu istaagaa afar ragcood boobtiisu tukada oo sida diiqoo kale biyaha markuu cadayo u gebgebgeb useega markaasuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yiri kaas marka munaafiqa salaadiisa laga cabira walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila alla ma xusaan wax yar maaha intaas marka marka dadkan salaadan waktigan waktiga haleelayo oo adahooda la xisaabayo waa wax aan waa dadka cudurdaarka leh dadka cudurdaarka leh waa badan yihin gabadhii xaaidada ahayda daahir noqotay waktigiiba ariiri oo maqriba soo dhow isla markii waa qubaysanay markaasi waxay ku gaartay hal ragcay waktiga ku haleeshay salaadii saam lana ahlu cadaari cudurdaari haysata soma cunugii yaraayo sadiga ayaa aakhiru wakti ku dhawaad qaan gaari waa laga rabaa salaadaas isaga dadka in badanoo kamid iska fududaysanayan laakiin mar alle marka uu qaan gaaro waajibkaa ku bilawday qalinki waa loo haystaa ala daba taagn waa in islamarkiiba u tukado gaalkiyaa soo muslima wuxuu soo islaamay qoraxdii oo dhici rabto wax yar iyadoo ka dhima waa qubaysanaa tukana dadkaasay culamada ahlu acdaar ay kut iyo musaafirka iyo wixii kale lamida ah. calaa kulli haddii aad ragca waktiga inta ugu yaro waktiga lagu qaban karo waa ragca maxaa kale culamada uga hadlaa meeshaas jamaacada in laka waramo jamaacada inta ugu yarood jamaacada ku haleeli kartid maxay la egtahay maalik waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi ninkii aan ragcad kaamila jamaacadan kusoo haleelin jamaacadaas markaa ajruljamaaca ma laha atexyaadka dambaad kusoo gaartay waxba malihidi waa uu ka tahay laakiin qof aan waxba ku tukanin oo gurigiis tukada ka roon laakiin ugu yaraan waa inuu hal ragco soo haleelo jamaacada si jamaacada fadiiloodeeda u helo xadiidkan aywa lamid ayu codsanariwaayada muslim meesha waxa loo keenay waa tafsiir maxay fasire ragcaday fasire la socdameeshaan marka jumhuur iyo xanafiya isku hay jumhuur iyo xanafiya ayaa isku haya jumhuur culamaa fuqahada ah imaam shaafici maalik iyo iy iy imaam axmed ibn xambal saddexdooda waxay qabaan qofku haddii salaada uunan dukanin ee waktiga ciriiri ou noqdo ama hurda ha ku daaho ama ha ku daahs ama ama ha hilmaamo salaadii qoraxdii oo dhici rabtaad casir soo xasuusatay waxaad ogtahay haddaad salaadii gasho allahu akbar aad tiraahday ood hal ragcad dukatid salaada inteeda kale inay qoraxda kugu dhacaysa adoo ku jira salaada xanafiyada waxay leeyiin ma tukanayo qofka waa inuu iska fariisto bacda almaqrib un iska qalleeyo salaada leanna waxay leeyihin salaadii lagu galo salaadii qayb qayb kamidana waktiga ku dhacdo qayb kamidana aan waktiga gelin waa salaad baatila ah leana waktigii nahyigaad ku dhacaysa ila nabigu sooma reebin markay qoraxda dhacaysa in la tukado qofkaanuna markay dhacayso salaadiiba ku jiraa sooma badalati salaaday leeyihin saa darteed nimanka xanafiyada madabkaa ku dhaqmo waad arkaysaa nacam tukanin waxaad arkaysa iyadoo qoraxda dhici rabto waad ka fariisana ma tukan karin salaada iga buraysa muxuu samayna markau maqrib tukado kadib u qalayna salaada casr iyo shumiga ay leedahay qofku inuusan adilada feerin axaadiistii rasuulka saan u cadow ka tegaa wuxuu qabsanaa qowl waa shumiga iyo dhibka ay leedahay waa qofka inuusan sunada nebiga utacasubin oo u aqwaal badeed oo utacasubo kana man kaana qofku imaam kasta ha ahaada jumhuurtu waxay le waa tukana qofka inta kale salaada marka wuuba soo haleela xadiidkan baana tilmaamay man adraka man ruuxi adraka soo haleela min asubxi salaada subax xaggeeda ragcatan ragcad kasoo haleelo qabla an tatluca ashamsu qoraxda intaysa soo bixin ka hor faqad adraka subxa qofkaa salaadiis wax waa soo haleelay ayb waman adraka ragcatan qofkii soo haleelo oo min alcasri casrka kamida qabla an taqruba shamsu qoraxda intaysa dhicin ka hor faqad adraka alcasr salaadii casr waa haleela mutafaqun laga qaadanaa mas'ale kale iyadana ugu fiqhi kale waa maxay salaada casr waktigeeda ugu dambeeya inuu yahay qorax dhaca iyadoo la khilaafayo maalikiyada maalikiyadu waxay leeyihiin aakhiru waqti alcasri waxaa weeyaan intay qoraxda boorboorka noqo mar hadday qoraxdii jaalad noqoto jaallo ay noqoto welina aysa dhicin salaad casir waa tagtay m waxa la dukanaa qado salaad ma aha xadiiskaana marka ayaga radinaya leana nebiga halkan wuxuu yihi waktigiiba haleelay baa man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu qorax dhicibuu nebiga ku xadeeyey so uma jeedi marka waktiga ugu dambeeya ee salaad casir la duka karo waa qorax dhici mar hadday qoraxdii dhacdo casir tegayaan ma aha qoraxdii iyadoon dhicin oo weli loo jeedo qoraxdii salaad casiraa tagtay saxiix ma aha iyada nacam ayb walimuslimin can caaishata naxwuhu waqaala sajdatan buu yihi badela rakcatan meesha ah. uma qaala markaasu wuxuu yihi wasajdatu sujuuda inamaa hiya rakcatu rakca waay wax kale maaha oo muslim ayaa yiri ama ruwaada gobol ayaa waxay dhaheen wasajdatu sajdadu sajdadu inamaa hiya rakcatu wax kale maahne waa ragcad wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul laa salaata bacda asubxi xataa tatluca ashams laa salaata salaadi ma ahaanin oo ma jirto bacda subxi salaada subax ka bacdi xataa intii tatluca ashamsu qoraxda ay kasoo baxdo walaa salaata salaad ma ahaanin oo ma jirto bacda alcasri salaada casar ka bacdi xataa tagiiba ashamsu intay qoraxda ka dhacdo mutafaqun calayhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen meeshaan marka xadiidkan wuxuu halkaan ka gelaa musanifku maadaama awqaatu salaa ama mawaaqiitu salaa oo kuusoo sheegay waktiyada aan la tukan karin ayuu kuu sheegaa waktiyada aan la dukan karin marka la basdhiyo shan wakti bay culimmadu gaarsiiyaan marka lasoo koobana saddex wakti unbaa ugu muhiimsan shanta waqti waxa ay tahay bacda salaati subxi subxi markaad tukata kabacdi ko waqtiga labaad waa cinda duluuci shamsi markay qoraxda soo baxayso oo ay xaalad soo bixitaan ku jirto xaala waqtiga saddexaad waa cinda alistiwaa qoraxdu markay cirka bartankiisa taagan tahay oo duhurna aan weli la gaarin saddex xaaladda afaraad waxa ay tahay bacda salaati alcasri xaalada shanaadna cinda guruubi shamsi marka markay dhacayso qoraxda shan soomaa marka intaas laba waqti oo kamida shantan waqti saddexaa laga dhigi karaa oo waxaa la dhihi karaa bacda subax ilaa qoraxday kasoo baxayso hal waqti bacda salaati alcasri ilaa qoraxday ka dhacayso laba waqti iyo cinda alistiwaa saddexdaa waqti waa lagu keeni karaa ha ahaatee sidaan marka culamada marka qaarkood awqaadan maadaama saan ay tahay meeshaan baxi dheeraa ku jira baxigaas dheerna laba jaanib uu ka koobmaa jaanib waxay tahay salaadan yaa la tukanin la yiri maxay tahay ma salaad walbaan la tukanaynin mase salaadaha qaar baa laysku diiday taas waa jaanib jaanibka labaadna waxa ay tahay awqaada laftirkeeda aan la tukan karin shantaan miyaa mase waa saddex waqti oo keliya taa iyadana waa baxsi kale oo awalan nebigu sala allahu alayh ali wasalam waxaa kasoo aroortay xadiis cali bin abi aalib in bacda alcasr la tukan karaa nebiga kasoo aroortay in bacda alcasr la tukan karo ee waktiga la diiday in la tukadaa ay tahay markay qoraxda sii dhacayso laakiin qoraxdiyo si cad u muuqato in aad qofki uu tukan karo ayaa nebiga sala allahu alayh ali wasalam ka sugnaatay rasuulku wuxuu yidhi laa tusalluu bacda alcasri salaada casar gadaasheed ha tukanina ilaa an takuuna shamsu baydaaa naqiya ilaa inay qoraxdu caddahay maahan ay saafi tahay maahan soo ma jeedin nebigu waxau yidhi salaada casir kadib yaan la tukanin ilaa inay qoraxdu si fiican usoo jeeda ma taa marka maxaa laga qaadana markaad casir tukato iyadoo qoraxdiina ay weli soo jeedo waa iska tukan kartaa oo waktiga layska reebay bacda alcasr waktigaas ma aha bacda alcasarka laysku diiday waa markay qoraxda dhex rabto leana xadiidkaana caddeeyey oo xadiidkan kii hore kan hadda aan hayno laa salaata bacda laa salaata bacda subxi xataa tadluca shamsu walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba shamsu ou leeyahay waktigan dheer ee markaad casri dukatay ilaa qorax dhac waktigaas dheer ee xadiidkan uu ku diiday inaad dukatid waxaa khasisaya xadiidkan midkan abu daawuud ku sugan saxiixa ah sheekh alalbani iyo keyrkiisna ay saxiixiyeen ibnu xajarna oo xasaniyey isnaadkiisa oo xasaniyey ee nebigu uu ku yidhi salaad casri dabadeed ha dukanina ilaa inay qoraxda soo jeedo maaha marka iyadoo qoraxda soo jeeda waa banaanta in la tukado saas darteed cali bin abi aalib waa tukan jiray bacd alcasr mararka qaar oo salaado tukan jira sunooyin iska mutlaqa caaisha radi allahu canhana waa tukan jirtay iyadana marka waqtiga laysku diiday bacd alcasr oo toosa maahane waa markay qoraxda dhacayso bacd alcasrka laysku diiday waa markay qoraxda dhacayso intaa ma la gartay oo axaadiista marka la jamciyo xukunkaasaa ka yimid oo ka imaanayo sidoo kale ibnu daqiilciy ibnu sayidinaasna saasoo kaleu sheegay oo in salafka qaarkood ay dhihi jireen bau sheegay salaadan bacda subax laysku diiday ama bacda alcasr laysku diiday waa cinda duluuc iyo cinda alhuruub waa cinda duluuc iyo iyo cinda alhuruub oo iyada waxaa sugnaatay salaadii subax kabacden in la tukada nebigu oo tukaday sala allahu alay nin nebigu sal l slam oo amray qof aan labadii ragce fajar ka tukanin labada ragce salaada subax ka horeysa aan tukanin inuu intuu salaadii subaxba iska tukado qofkii masalan jamaacadii masaajidka soo galay salaadii jamaacadaa lagu jiraa labadii ragce subaxana ma tukanin muxuu samaynaana jamaacadiibau la tukana markau la dhamaysto jamaacadii salaadii u ka dhamaado ayuu labadiisa ragce tukan karaa oo bacd bacdi subxi bau la imaana labadiisa ragco oo nebigu wuxuu arkay nin masjidka ku tukanaayo salaadii jamaacadeena ay socoto welina salaadii sunadii ku jiro markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam asubxu arbacan salaada subax afar ragc miya ma labadaad tukataa subaxa mase labadii horaa subaxa mase labaduba wada subax afar ragc miya salaadii subax marka waxaa ka fiican in bacda salaati subxi la tukado hadday kaa tagto labadii ragca ee ka horreysay fajarka awqaadda marka haddii aan bacda subax iyo bacda alcasri aan ka dhigno cinda alguruub iyo cinda aduluuc aan ka dhigno meesha maxaa kasoo baxaya laba waqti bis sooma oo salaad la diiday waktiga kalena waa waktiga duhurka intuusa soo gelin oo zawaalka waa waqti zawaalka saddexdaa waqti ayaan salaada la tuka karin ma garateen markay qoraxda soo baxayso markay dhacayso godka sii gelayso iyo cinda alistiwaa xikmada loo reebay marka waa maxay cinda duluuc markay qoraxda soo baxayso iyo marka ay dhacayso nebigaa noo sheegay sala allahu alayh ali wasalam kamaa rawaahu muslim min xadiisi camri bni cabasa oo wuxuu yihi nebiga sal l slam waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi dadka qoraxda caabudo ayaa u sujuudo markay soo baxayso fa inahaa tadlucu bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees ayay kasoo dhex baxaysaa qoraxda markaasaa marka sujuudi isaga ay u dhacaysaa wuxuu rabaa marka in isaga loo sujuudo qoraxdii marka shaydaan labadiisa geesay kasoo baxaysaa mar alle markay soo baxaysa dadka qoraxda caabudo waa usujuudaan sujuudaan shaydaanku asaa isu raba marka sujuudi meeshii buu kasoo daayaa waxaa kaloo iyadana sidoo kale markay dhacaysana bayna qarnay shaydaanin bay ku dhacdaa waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi dadka qoraxda caabuda u nabigu nebigu sala allahu alayh ali wasalam meeshaas marka haddaan kasii soconno nugto kaloo muhiima ku jirto waa maxay in gaalada la khilaafa ku sugan lianna nebigu sal allahu alayh waali wasalama waa og yahay dadka muslimiinta ah markay dukanayaan inaysan qorax caabudaynin waa og yahay rasuulka maxaa looga reebay muslim inuunan qorax u sujuudaynin waa caddahay ha tukanin waktigaas maxaa loo yidhi marka waxaa loo yidhi inay daahirka isaga ekaadaan asaga iyo mushrik aa la diidaan mushrigiina markaas waa sujuudsan yahay muslimkiina inuu sujuudsanaado xilligaas oy isu ekaadaan baa la diidaan sugu jeedi in kastoo muslimka uu ilaahay usujuudayo gaalkaanuna oo qoraxda usujuudayo in laysu ekaadaa mamnuuca <clears throat> marka masalada in aada loogu baraarugsanaado mukhaalafat lkufaar oo asal oo min usuuli diin kamid a ah. bal waxaa laga yaabaa muslimiinta in badan badanoo kamid inaysa aqooninba xilligaas in qorax loo sujuudo gaalo qorax usujuudaa inay jirtada inaynan ogeynaa laga yaaba maca waa laga reebay inay sameeyaan sababta waxaaba la diidaa muslim iyo gaalna meel isaga soo dhawaadaan nimanku ma dhowa hay maxaa yeele waa marda quluub waa quluubtay ka jiran yihiin qofkuna hadduu qalbiga ka jiran yahay meel cudwi xubintii ugu muhiimsanayduu ka jiran yahay haddaad adiga marka ku dadayato ku dadayato waa isjeclaanaysaan haddaad isjeclaataan adna qalbigii baad ka balolaysaan ood ka fasaadaysaan oo gaalaad marka ku noqona marka dambe marka arrin khuduuradeeda maaha in la yidhaha kullu shay niyo waayo niy ama dad badan sida ay leeyihiin oo kale war dadkaan markaa tiraahdi war ilaahay keyrkiis la caabuda iska dhaafa waxaan abdaldalaysaan ood alla keyrkiis u yeeranaysaan joojiya gaaladaa ilahay keyrkiis u wacatee markay shida iyo wax ku jiraane waxaa lagu leeyahay marka oo nasaarada u wacdaane markaasa waxaa lagu leeyahay annaga gaala ma nihino saas kama wadno waxaan ka wadnaa ilaahay inuu isagu eh, xaqiiq ahaan oo wax anfaco wax dhibo waa ognahay laakiin wax iska wasiilo gaal inaad u ekaataaba la diidaa xaggee wasiilo joogtaa waa qof aan diinka asalkiisa fahmin qofka sida oranayo nacam ayb waxaa kaloo marka xadiidka isagana ku jiro sidoo kale waqtlistiwa maxaa idin loo reeba cilada loo reeba waa maxay marka qor waxaa nebigu uu ku cileeyey waxayna idin tusjaru jahanam jahanamaa la xilaa oo malagii markaas jahanamo hurina maalin kasta xilligaas marka waa la iska reeba in sidaa la yahay salaada dukada waa sidaas in ula leeyahay taas xikmadeeda saasuu nabiga ku sheegay sala allahu alayh ali wasalam awqaaduhu marka waa saddexdan hadday saddexdan yihiin see loo yeelaya marka salaada la reebay waa salaadma marka salaada la reebay waa salaadee ma waxaa laleeyahay waxaa la reebay salaad walbo lama tukan karo culamada laba madhab baa ugu waaweyn xanafiyaduna maslagay qaadeen imaamu shaafici iyo muxadisiinta badankoodna maslag kalay qaadeen fiirsada xanafiyadu axaadiista nahyigay xoojiyeen xanafiyadu waxay xoojiyeen axaadiista nahyiga oo waxay dhaheen salaad la duka karaaba maba jirtaba xataa faradka ma tuka kartid salaadii farad haddaada soo tukanin qoraxdoo dhacaysa aada kusoo dhawaato ma tuka kartid ay kuleeyihin annaga hadda soo sheegayn oo ayagu axaadiista nahyigay xoog saareen kuwii kale waa iska dhaafeen a'imada shaaficiyadana waxay yeeleen alimaamu shaafici muxuu sameeyey waa jamciyey axaadiistan oo wuxuu yidhi nahyigu wuxuu ku dhacayaa salaad aan sabab lahayn nahyigu wuxuu ku dhacaa salaad aan sabab lahayn wixii sabab lehna waa banaan tahay oo wakti walba waa la tukan karaa maxaa masalan sabab leh masaajidaad soo gasho adiga taxiyatulmasjidkii sababay leedahay waa salaad sabab ku timid oo waa tukane wati alla waqtigay doontaa ahaato muxuu daliishaday marka imaamu shaafici wuxuu daliishaday dhowr mas'alaba waa daliishaday waxaa dhacday nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu qalleeyey salaad sunno ah inuu nebiga qalleeyey salaadii duhur labadii ragcee duhurka ka dambeysay ayaa nebiga laga mashquuliyey wafdi cabdilqays ay ka mashquuliyeen wafdigiibuu ku mashquulay muhiimadooda bacda alcasr buu tukaday marka salaadii casir kadib uu tukaday dabcan salaadii casir kadibna de culummadan marka eh, hadda aan ka hadlayn aqwaashooda ishayso shan wakti bay nahyiga ka dhigaan salaada casr waa caam yeelayan iyagana marka nebigu sala allahu alayh ali wasalama bacda salaati alcasri bu wuxuu tukaday salaad sunno sunnadii duhurkau qalay uu tukaday haddii marka salaad sunno aheed tagtay bacda salaati alcasri oo nebiga tukaday in salaad farada oo adiga aadan weli tukanin in la tukadaa min baabi owlaa soo maha salaad farada kasii muhiimsan soo maha iyo mid kaloo sabab len waa kasii muhiimsan tahay tan kale nebigu sala allahu alayh ali wasalama xadiidka hadda aan soo hen man adraka salaata subxi man adraka subxa man adraka min asubxi rakcatan qabla an tadluca shamsu faqad adraka subxa soo lama dhihin ninkii salaadii subax qoraxda soo bix rabta soo kaco ee hal ragco ku gaaro ragcada kalena waqtiga uu ka dhaco qofkaas ma tukaday iyadoo qoraxda soo baxaysa mise ma tukanin wuu tukaday iyadoo qoraxda soo baxaysa tukada sooma maca dalika nebigu ha yeelo yiri sidaa marka haddii salaadihii waajibka ah nebiga oo saas u xadiidkan haddii nahyigii haddii taksiis la geliyey de marka taksiisku wuxuu ku dhacaa salaad kastaoo sabab leh salaad kasta oo sabab leh ayuu ku dhacaa wixi aan sabab lahaynna nahyigay soo gelaya sida ugu fiicanna saas waa culamada marka ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo culamada ka dambeysay o dhan shaafici bay ku raaceen masaladaasna waxaa aada u shaafiyey alimaamu shaafici raximah llahu tacaala ayb walafdu muslimin muslim lafdigiisa wuxuu ahaa laa salaata salaad ma aanin bacda salaati lfajri salaada subax ka bacdi bacda subxigay aheyd maogtaa kan riwaayadan waxay leedahay laa salaata bacda salaati lfajri yani marka aa fajar la dukado kadib ayay toos u cadaysay tii hore waxay ahayd bacda subxi bay subax marka la yihaha salaada in laga wado waa laga yaaba waktiga in laga wadana waa dhici kartaa soo maa riwaayada muslim in salaada laga wada sii cadaysa walahu walimuslimin yani muslim waxaa usugnaaday can cuqbata bni caamirin halaatu saacaatin saddex saacadood kaana rasuulullahi rasuulka wuxuu ahaa sala allahu alayhi waalihi wasalama yanhaanaa mid naga reeba an nusalliya inaan tukano fiihina saddexdaa saacadood dhexdeeda wa an naqbura iyo inaan aasno oon duugno fiihina saddexdaas waqti meytaanaa kuweena dhintay dadkeena dhintay inaan duugno saddexdaa waqti nebigu waa naga reebay xiina markii tadlucu shamsu qoraxda ay soo baxayso weyan xiina markii tadlucu ay soo baxayso ashamsu qoraxdii ay soo baxayso baazikatan xaal ay taha tii afka la soo baxaysa naam baazikatan xaal ay taha tii soo baxaysa naam xataa intii tartafica qoraxdii ay kasoo kor noqoto oy cirka xoogaa qadira rumxin waran intii la eg afkiisa ay qoraxda kor cirka uga soo baxdo waxiina markii waktiga labaad waa kan waxiina markii yaquumu uu istaagayo qaa'imu dahirati duhurka kiisii istaagayo dahirada ama waktiga duhurka kiisii istaagayo marka uu qumaayo yani waa qaaimu dahir waa hooskan hooska oo dilul istiwaha ujeeda dilul istiwaaga markuu istaago xataa intii tazuula shamsu qoraxda ay ka iilato oy cirka dhanka galbeed ay uga eelato iyo waxiina markii tatadayafu ay marka e, iyo waxiina markii tatadayafu ay iilanayso ashamsu qoraxdii ay iilanaysa lilquruubi ay u iilanaysa dhicitaan qoraxdii markay dhicitaan usii iilanaysana saddexdaa waqti inaan wax duugno mawtadeenna duugno salaad inaan dukano labadaba nebi waa naga reebay sal allahu alayh waalihi wasalam saddexda waqti marka waa waqtigee marka e, salaad in la tukado mawd la aaso sadexda labada labadaas shay baa la reebay saddexda waqti waa maxay markay qoraxda soo baxayso baasiqatan xiina tartafic xataa tartafica ilaahay kasoo kor noqonayso oo waqtigaas ciladeeda hadaayan sheegnay xadiiska horaan ku sheegnay xadiidkan keliya wuxuu ku daray inaan wax la aasin waqtigaas oo waqtiyada mawdka meydka la duugayo xataa laga ilaaliyo awqaadaas oo awqaadaas awqaad aan ahayn in la duugo meydka sharcigaan waxuusa ka hadlin ma laha siiba axaadiista rasuulka sala allahu alayh ali wasalama oo nebiga wuxuu leeyahay shay idinka alla idin dhaweynayo idin fiican ma jiro ilaa idin sheegay shay alla idinka fogeynayona ma jiro ilaa idinkaga digay marka in shareeco kale iyo bidco kale iyo wax lasoo ra'yi iyo caqli iyo waa nalaga kaafiye <clears throat> lidalika cabdullahi bni mascuud wuxuu dhihi jiray ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum <coughs> war wuxuu yihi raaca oo sunnada raaca waxa bilaabanina diin cusub iyo bidcaha bilaabanina maxaa yeele faqad kufitum waa laydin kaafiyey bnacam waa dad la kaafiyey baa tihin ninka marka aan la kaafinin ayuu wax raadiyaa laakiin nin wixii kaafigiisa iyo ku filnay haysto inuu wax raaraadiyo ma aha ayb marka haddii mawdkii qaada qaar adduunyana nala leeyahay nebiga saa unbaa og nacam waxii unbau ku ogaaday khayr unbaa ku jira oo dadkiina dhimanaayo xilligaas ha duugin haddiina laleeyahay waxaad fahmaysaa shareecadu inay barasho u baahan tahay hadda caqli ahaan maxaa hadda adig kuu muuqan karaan waktigaas in mayd la duugo maxaad isdhihi kartaa wa waa uga baaba-aya ma gara karna anaga naam waxaan wax macquulul macna ama ah waa wax ciladeeda marka eh, ama haddii la gartay haddaan la garaninba mar walba un khayr ou ku jiro waktiga labaad waxay tahay marka waxiina yaquumu marka uu qumaayo qaa'imu dhahirati duhurka kiisii istaagayey waa hooskii marka uu istaagayo oo qofkiibau ku dul taagan yahay hooskii iyo qofka isku dul taagan yihiin hoos ma laha qofkii fiican xilligaas naam xataa tazuula shams ilaa qoraxda ay cirka galbeed ay uga eelato xilligaasna in wax la duugo salaad la dukadana ma aha hay marka salaadaha laaan la dukanayna salaad aan sabab lahayn ama salaad hadday sabab leeda waa la tukan karaa sida aan sheegnay waxiina tatadayafu shamsu lilguruub markay qoraxda sii iilanayso dhicitaan ay u iilanayso saddexdaa waqti markaas waana soo sheegnay xukunka hadda masaa-ishaan ku tacalluqo waalxukmu thaani buu yidhi xukunka labaad xukunka labaad muxuu jeedaa hadda xukunka labaad wuxuu ka wadaa saddexdii xugun waxiina yaquumu qaaimu dahirati buu ujeedaa waxiina yaquumu qaa'imu dahirati waktigaas oo waqtul istiwa la joogo wuxuu leeyahay walxukmu thaani xukunka labaad cinda ashaaficiyi imaamu shaafici agtiisa min xadiidi abi hurayrata abu hurayra xadiidkiisa bisanadin daciifin sanad daciif ah wazaada yani imaamu shaafici riwaayadiisa wuxuu ku ziyaadiyey ilaa yawma aljumcati maalinta jumcada ma ahani ilaa yawma aljumcati maalinta jumcada ma ahani oo maalintaas jumcada unbuu ka reebay keliya oo imaamu shaafici marka muxuu wataa isaga marka xadiidkiisa isla xadiidkana wuxuu ku ziyaadiyey waxiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tazuula shamsu ilaa yawma aljumcati maalinta jumcada ma ahan oo maalinta jumcada iyada karaaha maba ahaba xataa salaad aan sabab lahayn waad tukan kartaa waqtulistiwa walxukmu thani waa waqtu listiwa ila saddex waqti bau sheegay waqtiga labaad muxuu ahaa waxiina yaquumu qaa'imu dahira ilaa maalinta jumcadaad ka reebaysaa maxaa yeele maalinta jimcada waxa weeyaan iyada waa ka gooni xugunkeeda oo khasaaisuljumca waxaa kamid a iyada marka oo istiwaha xilliga oo cirku ay qoraacda bartankiisa ay taagan tahay waa tukan kartaa salaadaha marka xadiidka dacfi inuu ku jiro ishaaraysa oo weliba marka dacfi aada u xoogan baa ku jira hay ayb oo weliba aada daciif jiddan waay lana xadiidka waxaa ku jiro eh, eh, laba matruuk baa ku jiraan ibraahim ibn moxamed alaslami iyo isxaaq bnu abi farwa ayaa ku jiraan ibraahimu bnu muxamed alslami iyo isxaaq bnu abi farwa ayaa ku jiraan isxaaq bnu abi farwad waa ninkii yiri waxawaaye waa ninkii zuhri ay ishelaan waayo axaadiis buu werinayo bilaa isnaad axaadiis bilaa isnaad buu werinayo qaala rasul lah sal l slam kada qaala rasulla qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada saas oranayo markaasaa waxaa dhacday inuu yidhi zuhri uu ku yidhi qaatalaka allah war allah ku dilo tarwi lanaa axaadiia laa khiaama lahaa walaa azima axaadiiaad noo werinay oo yii oo hogaan iyo meel laga qabta aan lahayn xaunbaa iska sheegaya laa khiaama lahaa walaa azima yani zinaam laga hogaamiyey axaadiis aan lahayn iyo faruur xirk xadiis aan lahaynaad wadaayo yani xadiiska sanada u asala nacam lama rabo qofku inuu iska yiraa xadiis waxaa ku sugnaatay saas iyo saas isagoo fii maqaam khudba joog oo kale ama dad wacdina oo kale axaadiidta waa inuu sheego meesha bukhaariba saasuu weriye muslimaa weriye abu daawuudaa weriyo waa inuu meel u yeelo waa inaan ummadan ummad sanad waa inaan alisnaad cabdullahi bin mubaarak wuxuu yihi alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa naan isnaadku diinka kamid yahay yii hadduusan isnaadku jiri lahaynna nin alla waxuu raba sheegi lahay nin walba waxuu rabo iska sheegi lahay lidalika waxaad arkay niman intay inay wax sheegaan dha ah, alxadiid iska dhahay alxadiid alxadiid alxadiid oo meel cid werisay iyo wax saxiix ka aan la garanaynin marka inaan laysaga daba tegeyni umaleeya markaasaa waxaa ka daran weliba waxay kusii dhisaayaan axkaam kale markaasa waxaa kasii daran ninkii axkaamtaas khilaafo yira ruuxan eh, waxba kama jiraan waxaa laleeyahay haddana marka diin cusub oo la imaadaa laleeyahay waa niman waxaa deeqi waaye umahaatu sita xamaad laga waaye musnad axmed laga waaye maxaa xagee walahi zuhri waxaa kaloo laga wariyey eh, raximah llahu tacaala sanadka qisada ku saabsan isagoo waxa uu yidhi marka eh, eh, waxa uu yidhi warnium waxau yidhi nin xadiis sanad la-aan warinayo arkay markaasuu ku yidhi tarqi tarqi sabxa bilaa sullam warnium waxaad koraysaa buu yidhi dabaqa kore meesha kore yani guriga korkiisa jaranjaro la-aan aada rabtaa inaad korta nacam suura suurtagelay ma suuragelaysa mota xadiidka rasuulka sanadaa lagu gaaraa nacam nimanaa marka kutubay waxay ku madmadoobeynayaan waxyaaba oo meel ay u socoto ma sheegaayan xataa iyo wax wariye ma sheegayo nacam ay waqaala nadr ibnu shumayl waqaala waxaa lagu leeyahay eh, ibnu cuyayna waqaala qofka waqaalada dhahaa baynahu wa bayna nadr ibnu shumayl laba boqol oo sano udhexaysa nacam xagoo uga qaatay marka waayahay waxaa la rabaa aqwaasha culummada iyo saxaabada warkooda iyo waxaa la rabaa inuu ku socdo isnaad in lagu weriyaa la rabaa markaasay been iyo run kala kala cadaanaysaa isxaaq ibnu abi farwa iyo marka waxaa ku jiraan iyo iyo ibraahim ibn maxamed alaslani labadaa nin waana matruuk labada matruukin ayb wakada liabi daawuda horta aan iska dhamayno markaasa xukunka aan usoo gelayna wakada sidaasoo oo kale liabi daawuda waxaa usugnaaday can abi qataadata abi qataada xaggiisa naxwuhu xadiidkan oo kale oo ilaa ywma aljumcati baa usugan hadda waxuu ka hadlaha ogow xadiidkan dambe wakadaa liabi daawud istisnahu ka hadlaa istisnaha abu daawuudna waa wariyey min xadiidi abi qataada sabaaba xadiian marka istisna hadda ku haynaa xadiid abi hurayra oo musnad shaafici ku sugnaay waa daciif isaga laba matruuga ku jirto xadiisu abi qataada isaga oo imaam oo fii sunani abi daawuud ku suganna mursal waayo xadiidkaas xadiisu abi qataada mursalun xadiidka abu qataada waa mursal mursal waxaa la yidhaha taabicigu markuu yidhaha qaala rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam taabicigu hadduu qaala rasuulula yidhaahdo sal l sl taabicigu nebiga mau arkayn ma arag nebiga saas darteed xadiidkaas saxiix ma aha inqidaac baa ku jira hal xadiid oo marka waxaan haynaa mursalka laakiin waa la kabi karaa waxyaaba lagu xoojiyaa jiro laakiin riwaayadii hore abu hureyre ku xooji karnaa maya kuma xooji karno leanna maxaa yale laba matruuk baa ku dhex jiraan matruukna wax ma xoojiyo wax laguma xoojiyo see marka la yeelaa laakiin waxaa xoojinaya mursalka abi qataada waxaa xoojinaya ficil saxaaba asxaabta ficilkooda xoojinaya aa garatay soo ficilka asxaabtaa xoojinaya leanna nebigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi axad ma jiro salaada jumcada usoo kallaho oo markaas masaajid ka yimaado wasallaa maa kutiba lahu intii ilaahay u qora tukado waxba laguma xadidin ilaa imaamka uu kasoo koraayo mimbarka salaad iska wado inuu salaad iska wado ilaa uu imaamka kasoo gelaayo imaamkuna dabcan de bacda zawaal unba u imaana lamana dhihin wakti gooniyo loo laga reebo salaadii ma jirto dadkaas asxaabtiina xadiidkaas waxay u dabaqeen oo ay u sameeyeen waa iska tuka jireen asxaabta markay masjidka soo galaan jumcada waa iska tukan jireen waxay un salaada jooji jireen mid qur-aan akrista mid salaad iska wado waxay joojin jireen markuu nebiga mimbarka usoo fariisto marka halkaas waxaa ka cad marka waqtul istiwaa inay tukan jireen ibnulqayim wuxuu leeyahy ma soo aroorin inay intay baxaan masaajidka banaankiisa u baxaan ay yidhahdaan zawaalkii ma la gaarin si a si ay salaada u joojiyaan lagama hayo saa darteed ficilka asxaabta iyo abu qataada mursalkiisaa isxoojinayo musalaxulxadiidkana de kutubaha mudawalaadka cawaadid lmursal markay ka hadlayeen waxyaabaha mursalka xoojiyo waxaa kamid a ah ficlu saxaaba kamid a ah. asxaabta ficilkooda ama fataawadooda mursalka waa lagu xoojiyaa saa darteed ibn lqayim zaadulmacaadka masaladan waa baxsiyey waxa uu yihi imaamu shaafici iyo imaam eh, sheikhulislaam ibnu taymiya labadaba inay qabeen maalinta jumcada in laga soo reebayo maalmaha kale mana ahan uu yidhi inay mursalka daliishadeene mursalka waxay ku xoojiyeen ficlu saxaaba sidaasuu yii marka waa la gartan malaga hay masaladan marka jumcada laga soo reebaayo waxaa daliilkeedu uu yahay xadiid mursalka abi qataada iyo ficilka asxaabta oo isxoojiyey laa shana lima rawaahu abu hurayra nam wacan jubayr bni mudcimin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama jubayr bni mudcim waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sal l slam yaa bani cabdi manaaf reer bani cabdi manaafow laa tamnacuu ha mancinina ha u diidinina axadan axad axadkaas oo daafa dawaafay bi haada albeyti beytkan kan dawaafay wa sallaa tukaday ayata saacatin shaaa ayata saacatin saacadtii oo shaaa ou doono oo min leylin habeen ah oonsan haarin maalin axad ha u diidinina dawaafaayo kacdada salaad ku tukanaayo waqti alle waqtigou doono habeen iyo maalin rawaahu lhamsatu shantii baa weriye wasaxahu tirmidiy ibnu xibaan xadiidkan isaga marka waxaa laga qaada xadiid saxiix sidaas u sheego tirmidi ibnu xibaan ayaa saxiix yeelay tirmidi weliba xadiidan xasanu saxiixun buu yii xadiidku marka waxuu tusayaa owqaadii hadda aan ka hadlayni oo layska reebay oo yaan la tukanin la yidhi maka iyada kuma jirto mako masjidulxaraamka wakti alla waktigaa timaado waa tukan karta leana maxaa yale dadku waxaa laga yaabaa masjidulxaraamka halkiisii salaad boqol kun qofkiina waxaa laga yaaba inuuna kusoo laabanaynin maalmahaas kadib oo meel dheer oo uga yimid marka qofkii marka rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu rukseeyey ayi waqti in la tukada weliba khusuusan salaadan laga hadla waa salaatu dawaaf qofkii markuu dawaafaba laba ragcoo dukadaa dabcan dawaafku markau dhamaysto laba ragcoo maqaam ibraahimka ku tukadaa saad ogsoontiin marka labadaas ragco wakti alla waktigay doonto ha ahaato waa tukan kartaa oo qofkii marka maaha inuu is yiraahdo saacadan ha dawaafin sababto a ah salaada waxay kaaga soo aadeen waktigii salaada layska reebay inuu uga taga lama rabo dawaafkii inkastoo cumar bnu khadaab radia allahu canhu ay kasoo aroortay inu inuu markau dawaafo bacda alfajri inta dawaafay ounan tukanin salaadii dawaafa waa ka baxay diiduwan meesha la yirahdo ku tukaday meesha la yirahdo diiduwan markau maraayo ayuu labadii ragcood dawaafka ahayd oo tukaday qoraxdiina ay soo baxday marka madhabka cumar wuxuu ahaa qoraxda markay sii dhacayso ama ay soo baxayso labadaa waqti in aan xataa ragcatay dawaaf aan la tukanin laakiin xadiidkan wuxuu ishaaraya waxay tahay in la tuka karo leanna nebigu wuxuu yihi laa tamnacuu ha mancinina ha u diidinina axadan axad daafa bi hada lbeyti beytkan dawaafay wasallaa tukanahay rabo inuu ku tukado ayata saacatin saacatii oo shaaa u doono oo min leylin aw nahaarin waa lacaam yeela weliba saacad alla saacadoo rabo inuu tukado ee maalin ama habeen ah ha u diidinina salaadu yiri reer beni cabdimanaaf saa lagu amray marka xukunkan mako maka xukun gooniyay leedahay masjidulxaraamka xukun gooni buu leeyahay oo ragcatay dawaafka waqti alla waqtigii la gaaro la tukan karna wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi ashafaqu shafaqu alxumratu guduudka way shafaq shafaq unbaad um maqlaysaa shafaqii maxaa laga wadaa waa guduudka waay qoraxda markay dhacda kadib cirku guduud oo yeeshaa guduudkaasaa shafaq la yihahda بالله التوفيق صلى الله وسلم عليه